bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wala alihi waasxaabihi ajmaciin alkalaamu wmaa yataalafu minhu kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim wasmun waficlun uma xarfun ilkelim waaxiduhu kalimatun walqowlu cam wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am biljari wاltanwiini wاlnidaa waal wamusnadin lilismi tamyiizun xasab bitaa facalta wa atat wayafcalii wa nuuni aqbilanna ficlun yanjali siwaahuma alxarfu kahal wa fii walam ficlun mudaaricun yalii lam ka yeesha wamaadiya alafcaali bitamiis wasim binuuni ficla alamri in amrun fuhim walamru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa smu naxwi sahwa xaya hal alkalaamu kalaam iyo wamaa waxa yata'allafu uu isaga imaanayo kalaamka minhu maaga xaggii hada maxalu halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka maqsuudkuu kitaabka u nadminayey shale intii aan soo marnay muqadamay ahayd wuxuu doonayaa inuu ku baro maqsuudkii kitaabka uu u nadmiya oo ahayd cilmu naxw kelimadu waa mucrab waa mabni caamilka ayaa ku camal falay kaama uusan camal falin waxyaabaha inuu ka hadli doonaya wuxuu ka hormariyey oo baabulkalaami uu uga hadlayaa musanifka kelimada inuu ku baro gooni ahaanteeda kelimada calaamadeedana uu ku baro labadaa arrimood ayuu baabulkalaam uga hadlayaa waxaa ayuu ku bilaabay naxwiyiin waxa ay kalaam u yaqaanaan iyo waxa ay kelimatun u yaqaanaan iyo waxa ay kelimun u yaqaanaan iyo waxa ay qowlun u yaqaanaan afartaana wuu ku barayaa kalaamun kelimun kelimatun qowlun afartaa ayuu ku baraya kelimada mid walba goonni ahaanteeda calaamada lagu yaqaanaana wuu ku barayaa baabulkalaami intaa keliyuu ka hadlayaa oo keli ah kadibna mucrab iyo mabni ayuu u gudbi doonaa insha allahu tacaala alkalaamu wamaa yata'allafu minhu tarjamadani taraajimta kale oo dhan ayaa la mid ah awalan waa ismi oo alkalaamu iyo faslun iyo baabun iyo tambiihun iyo waxyaabahaasoo idfaarcun ayaa la mid ah waa ismi alkalaamu waa ismi hadduu ismi yahay yuu magac u yahay cidda magac u yahay musamihiisa waate kalaamunaa lafdun laga bilaabo ilaa baabulmucrabi walmabniyi laga gaaro inta u dhaxaysuu doonaya inuu ka hadlo intaasuu ismi u yahay waa yahay icraab ahaan alkalaamu wamaa yata'allafu minhu waa eh, laba icraaba awalan ku bannaan in la rafciyo alkalaamu in la nasbiyo taraajimta kaleo idinla waa lamide haddii la rafciyo laba wej mid umbaa lagu rafcinaya in khabar laga dhigo mubtada laga xadfo iyo in mubtada laga dhigo khabar loo xadfo labadaa mid un wey khabar haddii laga dhigo mubtada loo xadfo wuxuu noqonayaa haada alkalaamu mudaafna in loo qadaraa fiican weliba qudariga wuxuu leeyaha laba mudaaf in la qadaraa fiican oo la yidhaahdo haada baabu sharxi lkalaami wa sharxi maa yata'allafu minhu waa yahay haadaa baabu sharxin baabudaasaa khabar ah sharxi mudaafu ilayhi sharxi mudaaf eh, kalaamna mudaafu ilayhi qaabka loo xadfay baabu sharxi kalaami baabu tadriij in loo xadfaa fiican oo la yidhaahdo markii hore baabudii khabarka ahayd ayaa la xadfay mudaafu ilayhigii sharxi ahaa ayaa meesha mudaafka la dhigay wamaa yali lmudaafa yatii khalafan canhu fi licraabi ida maa xudifa ayuu baabuidaafa ku keeni doonaa musanifka mudaafu ilayhigii sharxi ahaa ayaa meesha mudaafka la dhigay wuu rafcismay oo wuxuu noqday haadaa sharxu kalaami sharxudiibaa haddana la xadfay kalaamidii mudaafu ilayhiga ahayd ayaa haddana meeshii sharxiga la dhigay la rafciyey khabarnimana lagu rafciyey haada alkalaamu buu noqday haadaadii mubtadaha iyadna iska xadaf alkalaamu wamaa yataallafu yii sidaa ayuu ku yimid wamaa yataallafu wowda xarfulcadaf weeye maadana kalaamkuu ku cadfan yahay waana mawsuula yataallafu ficliga mudaaric jumladiisa lagu silayni faacilkana uma noqonaya maaday wuxuu u noqonay kalaamka hore minhu damiirka ku jira ayaa wuxuu u noqonayaa maada silatun jarad calaa hayri saaxibiha walam yurad liabni labsi insha allahu tacaala baab lmawsuul iyo baab baabulmubtaday walkhabari ayaan ku mari doonno on ku baran doonnaa waa qaacida naxwiyiinta ay leeyihiin oon fahmi doonno kalaamunaa kalaamkanaga lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun faa'iidaynayo lafdiga oo kastaqim kaa'inun ahaaday kastaqim sida istaqim oo kale ahaaday wasmun wa ficlun alkelimu kelimka ismun ismi weeye iyo wa ficlun ficli iyo uma xarfun xaraf waaxiduhu kelimkaa waaxidkii iyo mufradkiina kelimatun wey waalqowlu qowl cammu isagaa ka caamsan wa kilmatun kilma kalaamun kalaam qad yu'ammu kalaam in loo qastaa suurowdaa bihaa kilmada loola qasto labadan bayd musanifka wuxuu ku tacriifiyey raxmatullaahi calayhi afar arrimood kalaamun kelimun kelimatun qowlun afarta ayuu ku tacriifiyey kalaam maxaa la yidhaahdaa sidii kutubtii hore aan ku soo marnay ayuu u tacriifiyey kalaam waxaa la yidhaahdaa lafdun mufiidun istaqimna lamid ah lafdi mufiida ah. lafdinimo waa shardi mufiidnimona waa shardi istaqimna labadii shardiyoo kale ayuu ishaaraya ayuu ujeedaayo wadcigii iyo murakabnimadii waayo istaqim waa ficlu amar faacilkiisana damiir mustatir u yahay waa murakab isla markaana waa lafdi carabi ah ka kalaam waxaa la yidhaahdaa lafdun murakabun mufiidun bilwadci intii ajrumiga oo kale wey iyo kawaakibkii iyo qadrigii aan ku soo marayn waayahay waxaa yimid kelimun oo ta aan lagu darin ismi iyo ficli iyo xaraf saddexdaasaa kelimun la isku yidhaahdaa yacnii wuxuu u jeedaa ismi keligii kelimun ma aha xaraf keligiina kelimun ma aha ficli keligiina kelimun ma aha saddexdooda markay isu yimaadaan ayaa kelimun la yidhaahdaa wax faa'iideeyo ama yuusan faa'iideynin waxaa kaloon farqi ahayn saddex inay isu timaadaan la doonayo saddexdaa hal nooca isaga timaado ama saddexda nooca ka koobnaada ismiya ficliya xarafa isu yimaadeen sida qad qaama zaydun oo kale qad oo xarafa qaama oo ficli ah zaydun oo ismi ah kelimun wey waxaa kale saddex ficli haddaad isu keentana kelimun wey saddex ismi haddaad isu keento kelimun wey saddex ficli xaraf haddaad isu keento ismi iyo laba ficli ismi iyo laba xaraf khalaas adigu saddex inay isu timaadoon baa la doonaya waxa faa'iideeyo ama yuusan faa'iidaynin farqi male kelimunna waxaasa la yidhaahda kelimunoo ta lagu daroo kelimatun la yidhaahdo kelimatun kelimun mufradkeedaa kelimatun kelimun maxay ahayd ismi iyo ficli iyo xaraf la isku daray soo maahayn mid ka mida waa kelimatun ismun waa kelimatun ficluna waa kelimatun xarfuna waa kelimatun bishari waa inuu mufrad yahay oo murakab waa inuusan ahayn waa inuu mid walba keligii yahay mar haddii mufradnimo aan shardinay mufiidnimada meesha ma taallee garo ilaa mufiidnimada murakabkay ka dambaysaae waa yahay kelimatunna waxa ayaa loo yaqaana qowl ayaa ku yimid qowl saddexdaba waa ka camsan yahay kalaamka waa qowl kelimunna waa qowl kelimatunna waa qowl saddexdooda waxayan ku dhacaynina qowl waa ku dhacaya miaal qaama zaydun waa kalaam waana qowl kelimatun ma aha kelimunna ma aha waayo qaama oo ficli iyo zaydun oo ismi ayaa la isu keenay mufiid weeye waa murakab mufiida waa kalaam kelimatun ma aha kelimatun halnimaa la shardinaya mufradnimo kelimunna ma ahay saddexnimaa la shardinayo saddex ma uusan gaarin qool kalaam waxa uu ku dhaco qoolna waa ku dhacaya kelimunna qowl weeye in qaama zaydun inoo xarafa qaamo ficli zaydun oo ismi ah saddexdaa laysu keenay kelimun wey ismi iyo ficli xaraf baa isu yimaada qoolna waa yahay kalaam ma aha kelimatunna ma aha kalaamma aho mufiid buusan ahayn kelimatunna ma ahae dee waa murakab mufrad ma ah zaydun keligiina zaydun keligii goonni loo qaaday waa kelimatun kalaam ma aha kelimunna maaha waana qawl saddexdooda waxayan ku dhacayninna wuu ku dhacaya sida in qaama in oo xaraf iyo qaamo ficliyaad isu keentay kalaam ma ahoo mufiid buusan ahayn kelimun ma aha oo saddex muusan gaarin saddex inuu gaaraa la doonayay kelimatunna ma aho mufradnimaa sharti ahaydee mufrad ma ahee labaa isu timid saddexdaa midna maaha se qowm oo qoolka wuxuu ku dhacayaa saddexdooda waxayan ku dhacay waxay iyaga ku dhacaanna uu ku dhici wuu ka caamsan yahay macnaha sida ayuu u jeeda intaa markuu noo sheegay ayaa wuxuu raaciyey waxaa dhici karta ka luqa ahaan kalaamun kelimatun waxaan u niqiinay ismi keligii ficli keligii xaraf keligii ayuu ku tacriifiyey soo ma ahayn waxaa dhici kartaa kalaam dhaan oo murakaba kelimatun in iska yidhaahdo wax dhici kara wey oo ka luqa ahaan luqa carabiya kalaam dhan kelimatun waa la dhihi kara waxaa suuroobi karaa inaad tidhaahdo khatabana alyowma khatiibun fa alqaa kelimatan cajiiba kelimatan khudbadiisii oo dhan aad kelimatan maakaa jumlooy ka koobnayd aayad qur'aana waxay tahay kallaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluha kelimatun waxa ilaah uu leeyahay waa ninkii kaafirka ahaa ee dhimanaya calaacalkiisii rabbi rjicuunii lacallii acmaluu saalixan fiima taraktu jumlooyinkaasoo dhan ayuu ilaah kelimatun ku sheegay laa ilaaha ila allaahu kelimat likhlaas oo iyo ismigeedii iyo khabarkeedii iyo mustahnaad iyo waxyaaba isdaba socda ayaa kelimatun lagu idraaqaya oo waxaa dhici kara kalaam dhan kelimatun in la yidhaahdo wax suuroobi kara weeye intaasuu sheegay kalaamunaa naada damiir mutakalim macahu hayruhu ayuu isticmaalayaa wuxuuna kugu tusinayaa naxwiyiinta inuu ka mid yahay weliba aqwaasha naxwada ku leh usuuliyiinta markaay baabul usuul la joogo weliba baabul ijtihaad laga hadlayo mujtahidiinto la qaybin jiray qaar mujtahid mudlaqaa ah loo qaybiyaa mujtahidun fi lmadhab saaxibu lqowl henigaani mujtahidun filmadhab dhahay naxwada dhexdeeda mujtahid ku yahay aqwaal uu goonni uleeyihi isagu khaas ahaantii dooranayana uu keeni doonaa insha allahu tacaala waan arki doonaa wcawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman waa qowl isaga u leeyahay naxwiyiin saasay yidhaahdeen laakiin anigu agtayda laazimkuma aha kalaamunaa kalaamkanaga lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun faa'iidaynayo kalaamunaa mubtada lafdunna waa khabar mufiidun waa nacti kastaqim laba icraab ayaa kuugu bannaan inaad ka nactiyeyso mufiidun oo aad tiraahdo mdwaxaan u jeedaa mufiid maaha lafdinta aad nacti labaad oga dhigto mufiidu nacti bay ahayd lafdi bay nacti ka ahayd kastaqimna nacti labaad wey oo kaafka waa xarfuljar istaqim majruurun bilkaaf wacalaamatu jarrihi kasratun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu laakhiri bisukuuni alxikaaya istaqim ficlu amar bay ahaan jirta laakiin maanta bilafdi qastiha bay ismi ku tahay sidaa ayaana xarfuljar loo geliyey jaara majruurka shay maxduuf ayuu ku tacaluqayaa nacti lafdi uu leeyahay wey markaana wuxuu noqonayaa min tatimati tacriif tacriifta ayuu ku taamyeelayaayo yeelayaayo kalaamunaa lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun faa'iidaynaya lafdiga oo kaa'inun ahaade kastaqim oo kale ahaade wuxuu kala mid yahay murakabnimada iyo wadculcarabi inuu yahay waxaa kaloo bannaan inaad masdar maxduuf ah ad uga dhigtana waa bannaan tahay oo aad tiraahdo kalaamuna mufiidun masdarkeedii wuxuu noqonayaa kalaamunaa lafdun kalaamkeenna lafdi weeye lafdiga oo mufiidun faa'iidaynayo ifaadatan faa'iideyn ayuu faa'iideyni ifaadada oo ka ifaadat istaqim istaqim faa'iideynteeda lamida icraabo kalena waa bannaan yihiin wasmun waa khabar muqadama ah. alkelimuda damba mubtada muahara ah. wlkelimu kelimka ismun ismi weeye iyo wa ficlun ficli iyo uma xarfun xarf kelimku waa saddexdaasoo la isu keenay waaxiduhu kelimka mid ka mid a ah. kelimatun kelima weye waaxiduhu kelimatu waa jumla mubtadaya khabara waalqowlu qowl camma acammu isagaa ka caamsan cammada waxaa bilowga laga xadfay afcaalu tafdiil laa calaa wasni afcal inuu ku yimaada la doonayo acammu in lagu keeno lidaruurati nadmi baa loo xadfay sida khayrun wa sharun iyagoo afcaalu tafdiil ee hamsadii bilowga looga xadfay isticmaalka ku batay dartii waghaaliban agnaahumu khayrun wa shar can qowlihim akhyaaru minhu wa ashhar kaafiyadu ku yidhaahdaa wlqowlu qowl camma acammu mid ka caamsan weeye saddexdaba oo waxayan ku dhacaynin buu ku dhacaya waxay ku dhacaanna wuu ku dhacay waxaa kaloo bannaan camma ficil maadi in laga dhigo waalqowlu camma aljamiica dhammaan ayuu camimay wixii ay ku dhacayeen saddexdiiba wuu ku dhici wax kalena wuu ku dhici waxaa kaloo bannaan ismi faaciloo aliftii laga xadfay in laga dhigo caammun la yidhaahdo wa kilmatun kalaamun qad yu'amu biha yacnii wuxuu u kalaam dhan in kelimatun la yidhaahdaa dhici karta kalla inahaa kelimatu sida loo yidhi kelimatun mubtada weeye kalaamunna mubtada labaad weeye qad yu'ammu ficliga mudaaricee majhuulka loo binaye naa'ibulfaacilkiisa damiir mustatir oo kalaamta u noqonaya uu yahay wuxuu khabarka yahay kalaamun kalaamun iyo qad yu'ammu oo iswataana kelimatun oo khabarka yahay waxaana rabtinayaa bihaa damiirka ku jiro waayahay kelimatun wa kilmatun bilafdi qasdihaaba waxay ku tahay ismi marka waa calam iyadu waa macrifa kalaamuse waa nakiro mar hadduu nakiro yahay mubtadanimo waxaa u cunansiiyey naa'ibulfaacilka loo soo celiyey yuammu naa'ibulfaacilkaasi min musawiqaati buu ka mid yahay markiisaan arki doonnaay wa kilmatun kilma kalaamun kalaam qad yuammu kalaam in loo qastaa suurowdaa bihaa kelimada in loola qasto biljari wtanwiini wnidaa waal wamusanadin lilsmi tamyiizun xasal wa tamyiizun tamyiiz tamyiizka oo xasala xasilay lilismi ismi u xasilay xaasilun biljari jar ayuu ku dheehnaaday iyo wa tanwiini tanwiin iyo wa nidaa'i nida iyo waal iyo wa musnadin tiirin la tiiriyo yacni wuxuu leeyahay wuxuu halka ka kelimatunoo saddex u qaybsantay ismi iyo ficli iyo xaraf mid walba calaamooyinkii inuu ku baro ismi ayuu soo hormariyey waa u sharaf badan yahay daatuu tusiyaa waxaa kale jumlada ismi kama maaranto ismiga calaamooyinka lagu yaqaano fara badan qaar ka miduu ka sheegay shan calaamo ayuu sheegay shantaa calaamuu sheegay waa jar in la jaro tanwiin in la geliyo in wax loo tiiriyo ee in loo nideeyo shantaa arrimood ayuu sheegay waayahay jarka caamilka jaraya wuxuu doonaa ha noqdo caamilka wax jaraa xaqiiqa ahaan waa laba oo keliya xaraf baa wax jara mudaafna wax buu jaraa taabicnimo iyaduu caamil wax jaraa maaha caamil camalfalaba ma aha taabicnimo taabica waxaa ku camalfalaa matbuuca waxaa ku camalfalay bedelkoo asiga laftii matbuuca waxa ku camalfalay wax lamida ah uu qadaran yahay mooye insha allah tawaabicdaan ku arki doonnaa marka waxa waxaa camalfalo ama jaro ismigu waa laba caamil oo keli ah imaa mudaaf in lagu jaro sida madhabka musanifka uu yahay iyo in xaraf lagu jaro labadaba mid kala doonaaba ha lagu jaree ismiga wixii la jaraa waa ismi ismi waxaan ahaynoo jar aqbalaya lama waayahay tanwiin sidoo kale ismiga lagu yaqaanaa tanwiin waxa weeyaan nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhir alismi nutqan wa tufaariquhu khatan ligayri tawkiidin ayay ku tacriifiyaan waa nuun reeban zaa'idna ah marka lagu hadlayo ama hadalka la waslinayo ayay nuun tahay haddiise hadalka la waqfiyo ay xadfoomi khalaas way tegi oo nuunnimo u muuqan mayso xaalatul qoraalna muuqan mayso oo nuun la qori maayo ilaa baabulcaruud haddii la joogo mooye waa yahay nuunu tawkiid khafiife ina ma aha sida lana sfacan nuunteedoo kale nuuntaasi ayaa waxay u yaqaanaan tanwiin ismiga ay khaas ku tahay tanwiinta ismiga khaaska ku ayna afar ayay u qaybsantaa tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir iyo tanwiinu lmuqaabala iyo tanwiinu lciwad afarta ayay u qaybsantaa tanwiinu tamkiin lafdiga macnihiisa fahm makansiga tanwiinu tamkiin waa la yidhaahdaa tanwiinu tamakun waa la yidhaahdaa tanwiinu sarfina waa la yidhaahdaa tanwiinu tamkiin waa tanwiinka galo ismi mucraba munsarifa jamcu mu'anahu saalimna aan ahayn ismi mucraba munsarifa jamcu mu'anahu saalimna aan ahayn tanwiinka galaa tanwiinu tamkiin loo yaqaana sideedaba waxaa jira saddexda kelima ismi iyo ficil iyo xaraf mid walba axkaam gooni buu leeyahay markuu sidiisa u taagan yahay ismiga waxaa lagu yaqaanaa mucrab munsarifa inuu noqdo sida mucrab waa inuu noqdaa munsarif ayaa asal ah ficliga waxaa asale mutasarif inuu yahay mabnina yahay mabnin mutasarifa xarafka waxaa lagu yaqaanaa jaamid isla markaa mabni ah kamana baxa isagu ismi hadduu ficli shabaho maa laa yansarifu noqon ismi hadduu ficli shabaho maa laa yansarif buu noqon hadduu xaraf shabahaana mabni buu noqon ficli hadduu ismi shabaha mucrab buu noqon xaraf hadduu shabbahana wuxuu noqonayaa jaamid xarfun washibhu min asarfi beri wama siwaahumaa bitasriifin xari ayuu tasriif ku keeni doona xaraf iyo xaraf waxa shabaho ficligii xaraf shabaha wuxuu noqona jaamid tasriif aan aqbalaynin ficligii ismi shabbahana mucrab buu noqonay sida ismigaba mucrab uu yahay ismiga hadduu xaraf shabaho mabni buu noqonay ismi hadduu ficli shabaha ma la buu noqdaa days iyo bahan dhibaatadaasaa timaada haddaba ismi markuu ka nabadgalo shabahulxarfi iyo shabahulficli shabahulxarfi buu ka nabadgalayo xaraf ma uusan shabihin mabninimuu ka nabadgeli shabahulficli hadduu ka nabadgalana maalayansarifnimuu ka nabadgeliyo munsarif buu noqoni ismiga munsarif mucrabka ahee munsarifka ah waa ismigii ka nabadgalay shabahulxarfi iyo shabahulficli tanwiinka la geliyaa tanwiinu tamkiin loo yaqaan tanwiinu tamakun tanwiinu sarfi bishari waa inuusan ahayn jamcu muanau salim isagu tanwiinkiisu waa goonni waa sheegi doonaa waxaana tanwiinu tamkiin loogu bixiyey ismiga tanwiinka uu ku jiro ayaa baabul isminimada si fiican u dhex degan baabul isminimadu si fiican u makansaday inuu u waxa uu calaamada kan badbaadidda uu ka badbaaday shabahulxarfi iyo shabahulficl tanwiinu tamkiin baa la yidhahdaa kaas tanwiinka labaad waa tanwiinu tankiir nakiranimada tanwiinkeedii wey yacnii ismigan la tanwiiniyey tanwiinkani wuxuu tusayaa nakiro inuu yahay ismiga tanwiinu tankiir wuxuu galaa asmaada mabniyaadka ah qaar ka mid a ah. mabniyaad ma wada galo qaar ka miduu galaa weliba saddex ismi buu galaa ismiga weyhi lagu khatimay iyo ismulficli iyo ismu sawt saddexdaa ayuu galaa ismulficli iyo ismu sawt gelidda uu gelayaa waa samaac iyo maqal ismiga weyhi lagu khatibayse qiyaasnimu u galaa qiyaas weye inuu u galo oo waxaad leedahay ra'aytu siiba weyhi wa siba weyhin aakhara ra'aytu siiba weyhi siiba weyhigii lisla yaqaanay ayaan arkay wa siiba weyhin markaa tanwiinaysaa wuxuu noqonay nakira waxkum bitankiiri aladii yunawanu minha wa tacriifu siwaahu bayinu ee ayuu keeni doonaa muxuu ahaa ismulficliga baabkii ismulficligana sidoo kale laakiin waa samaca isagu oo waxaad leedahay ruux haddii uu kuu sheekaynayo iihi ama iihin oo tamweyse iihi haddii aad tiro hadalkan hadda aad hayso wad weeye macnihi waa macrifa iihin haddii aad tirana hadal un wad waay ha aamusin oo kanba yuusan ahaani hadduu doonay adigu ha aamusine wad socod iyo socotaan ku jirnaa iyo waxay tahayba <laughs> waqafnaa faqulnaa iihin can ummi saalimin famaa baalu takriimi diyaari lbaraaqici an yabiitu shacira waqafnaa daartii baan isku dultaagnay laga guuray faqulnaa waxaan nidha iihin wax un ka sheekee daar yahay can ummi saalim ummi saalim uun sheekadeeda noo wado ee waxaa doontaba aad ku sheegtid famaa baalu takriimi diyaari baraaqici meele laga guuray see u hadlayaan buu leeya saa isla yaabaya waayahay tanwiinkana waxaa loo yaqaanaa tanwiinu tankiir tanwiin ciwad jamcu mu'anasu saalim tanwiinka galo muslimaatin muminaatin tanwiinka ku jira tanwiinulciwad ayaa loo yaqaana waxaana tanwiinmuqaabalanjeeda tanwiinmuqaabala loo yaqaana tanwiinulmuqaabalana waxaan oleeyahay jamcu mu'anasu saalim tanwiinka ku jira wuxuu la eg yahay uu qaabilayaa jamcu mudakaru saalim nuunta ku jirta zayduunna nuuntaas iyo muslimaatun tanwiinkeeda isla eg oo isqaabilayaan oo sidee isu qaabilayaan waxay isu qaabilanayaan mid walba tanwiin mufradka ku jirta ayuu ciwadka yahay waa kow mid walba jamac saalimuu ku jira waa labo mid walba ismigaa inuu dhammaystiran yahayee mudaaf uusan ahaynoo mudaafu ilayhi uusan ka dambaynin ayuu tusinaya saddexdaa arrimooday isaga mid yihiin yacnii mid walba wuxuu ciwad ka yahay mufradka tanwiin ku jirtay mid walba wuxuu daalli u yahay ismiga inuu dhammaystirayo mudaafu ileyhi uusan ka dambaynin mid walba wuxuu ku jiraa jamc saalim ah badbaade ayuu ku jiraa inkastoo jamcu muanassaalimnimada ayaan laazim ahayn waayahay tanwiinulciwad baa kuu yimid tanwiinulciwadi wax la xadfay tanwiinkii beddelka ka ahaa weeye lafdiga macnihii tanwiinulciwad saddex meel buu galaa ciwadun can xarfin ciwadun can kelimatin ciwadun can jumlatin tanwiin jumlo dhan la xadfay ciwadka ah iyo tanwiin hal ismi oo mufrada ciwadka ah la xadfay iyo tanwiin xarake la xadfay ciwadkaa saddexdaas u qaybsamaa tanwiinka jumlooyinka ciwadka kaa ah ama jumlada ciwadka kaa ah waa tanwiinka asmaada jumlooyinka loo idaafeeyo baabul idaafa haddii aan gaarno waxaan arki doonnaa insha allahu tacaala asmaa in la idaafeeyo ay laazim tahay jumlo waxaan ahaynna aan loo idaafeyn karin asmaada waxaa ka mid ah id iyo idaa in la idaafeeyo waajib weeye jumlo waxaan ahaynna looma idaafeeyo waxaa bannaan jumlooyinkii loo idaafeynayay inta la xadfo id iyo idaa in la tanwiiniyo oo la yidhaahdo idin xiina idin yowma idin waqta idin in la yidhaahdo ama idaa in la tanwiiniyo idan la yidhaahdo jumladii mudaafu ilayhigeeda la laxadfo haddaba idin iyo idan tanwiinka ku jira wuxuu bedel ka yahay jumladii mudaafu ilayhiga ahayd oo la xadfay ciwadun can jumalin ciwadun can ismin mufradin mudaafin ilayhi hal ismiyoo mudaafu ilayhi ah tanwiin ciwadka ah isbaada qaar waxaa ka mid ah in la idaafeeyo ay waajib tahay weliba mufrad in loo idaafeeyo ay waajib tahay isbaada mufradka loo idaafeynaya qaar ka mida ah in la xadfaa bannaa mufradkii loo idaafaynayey kullun iyo bacdun iyo ayun yaa ka mid ah oo waxaa bannaa kullu rajulin qaa'imun meesha addihi lahayd kullun qaa'imun inaa iska tiro kullun yacmalu calaa shaakilatihi kullu insaanin insaanintiyaa la iska xadfay insaanintii haddii la xadfay kulludii ayaa la tanwiinaya tanwiinkani wuxuu ciwad ka yahay ismigii mudaafu ilayhiga ahaayee la xadfay ayuu ciwad ka yahay ciwadun can ismin mufradin mudaafin ilayh ciwadun can xarakatin tanwiin xaraka ka ciwada kaasaa waxoogaa yar adag waa ismi laba shardi laga helay tanwiinka la geliyo labadaa shardi waxaa weeye ismi maa yansarifa isla markaana manquusa ah. ismi maala yansarifa oo sarfi iyo tanwiin aan aqbalaynin isla islamarkaana manquusoo ya ku jiran sida jawaari khawaashi iyo wixii la mid ah oo jawaari khawaashi waa maa laa yansarifa waasiiqatu muntaha ljumuuc mafaacilo wey islamarkaana manquus weeyo yaguu ku jiran yahay ismigaa tanwiinka galaa ciwadun can xarfin yadan reerka u dambaysa ayaa la xadfayaa ismigii waa la tanwiinin yadaasuna ciwad ka yahay waayahay qaabka loo xadfay ayaa laba wejli isugu khilaafsan yahay jumhuur waxay leeyihiin ismiga laba arrimood ayaa ku sugan mala yansarifnimo iyo tacliil lagu samaynayo ya-dan dambe la xadfi rabo haddaba tacliilka iyo sarfiga cadamu sarfiga tacliilka aan hormarinno sababkana waxa weeye tacliilka kelimada jawharteeda laga shaqaynay sarfigana waa sifo kelimada un ay leedahay oo ismiga waa munsarif aa maala yansarif dee icraab iyo shaqadiisi weeye icraabna wuxuu ka dambeeyaa kelimada in la helo horta kelimadii bal aan diyaarinno marka kadib aan munsarif iyo maala yansarif ku sheegn waayahay kelimada asalkeeda wuxuu ahaa jawaariyun hawaashiyun xaalatu nasbada ma ahe garo xaalatu rafci iyo xaalatuljar wey wax la xadfayo jawaariyun hawaashiyun ama jawaariyin hawaashiyin tanwiinkan ku jiraana waa tanwiinu sarfi oo ismiga maala yansarifnima uma aanan fiirinin isagoo jawaariyun hawaashiyun ah ayaa waxaad leedahay dammadani waxay ku culus tahay yada korkeeda ilaa ismiga manquus in la damiya ama la kasriya waa ku culus tahay damadii iyo kasradii ka qaad marka aad ka qaaddo yadii way reebni yadii haddii ay reebanayd tanwiinkana nuun reeban ayuu ahaa iltiqaau saakineen ahaahe tanwiinkiioo nuun reeban ah iyo yadii oo reebmato xarakada laga qaaday ayaa kulmaya iltiqaau saakineen haddii uu dhacana waxaa la yaqaanaa iltiqaau saakineenka waxa u dhex yaallaa haddii uu noqdo xaraf saxiixa ee xarfulcilla xarfulcillaha la xadfi xarafka saxiixa la baaqiyeen hee tanwiinka waa xaraf saxiixa nuun reeban wey yadan ayaa xarfulcilla iida xadaf jawaarin hawaashin buu noqday sarfiga halkaas ku waxaa ujeedaa tacliilka halkaas ku dhammaaday jawaarin hawaashin markuu noqday ayaa waxaad leedahay ismiga waa maa laa waa siiqatu muntaha aljumuuc laa yadan la xadfay maa xudifa licilatin tasriifiyatin ka haabit weeyaano cillo sarfiya wixii loo xadfay wax jooguu la mid yahay yadii waxay joogtaa lagu tirinaya ismiga waa siiqatu muntahajumuc shan xarafoo calaa wasni mafaacila wey mar hadduu siiqatu muntahajumuci malayansarif yahay jawaarin hawaashin tawiinkatu jawaari ilaa tawiinka tawiinu sarfi ahaa waxa loo tuuray ismigana waa malayansarif jawaari hawaashi buu noqday jawaari hawaashi markii uu noqday heeyadii wabadtaa soo noqotayba maxaa dhacay waagii hore tawiin baa xadfay tawiinkiina hadda inaad ka daba timidood xadafta yadii he tanwiinkii ay ka carartay mar haddii meesha laga tuuray yadii inay soo noqotaa laga baqay tanwiin tanwiinul ciwad la yidhaahdaa la saaray ood yadaa lagu reebayo jawaarin hawaashin wa min fawqihim hawaashin aayad qur'aani soomaahayn lahum min jahannama mihaadun min fawqihim jaarun wa majruurun fii maxali rafci khabar muqadama wey jawaarinna mubtadaun muaharun marfuuc hawaashinna mubtadaun muaharun marfuucun bilibtida wacalaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala alyaai ilmaxduufati liltiqaai saakinayn yadii iltiqaau saakinayn loo xadfa damo ku qadaran weeye rafcadiisii waka walahu ljawaari lmunshaaatu markaa icraabihi ilfahyay ku qaadin noocaasoo kale weeyaan kaana waxaa la yidhahdaa ciwadun can xarakatin tanwiinka asmaada ku khaaska ee saddex afartaa qeyb ayuu u qaybsamaa tanwiinno kaloo la sheeg sheegaan jira inaa gaarsiiyo tanwiin fiican ma aha kuwaasi tanwiinu haali iyo tanwiinu taranum iyo kuwa la yidhaahdaa tanwiin fiican ma aha waa yahay asmaada waxaa khaas ku ah annidaa nidaaha u jeedaana waxa weeyaan alabulijaaba in lagu aqbalo lagu yeelo inaad dalabtaa ismi bay khaas ku tahay yaa zaydu yaa camru ismi waxaan ahayn ficl iyo xaraf looma nidayn karo ayagoo iqbaal laga doonayo ama alabulijaaba laga doonayo waa yahay oo saddex qayb u qaybsanto saddexdaba musanifkaama sheegi doona saddexdaba asmaaday khaas ku tahay mucarifa zaa'ida mawsuula saddexdaba asmaaday khaas ku tahay mawsuuladoo ficil mudaaric iyo waxyaaba lagu sileeyaa marmarna arkay wuu sheegi doonaa naadir weeye ee maaha la isugu haystaa waayahay hal oo xarf istifhaamina ah hadeeda hamse marmar in loo bedelo al la yidhaahdaa dhacda laakiin waa qaliil waxaase ficli bay gashaa musnad wuxuu u jeedaa isnaad yacnii in la tiiriyo wax loo nisbeeyo oo waxaa hebel baa sameeyey la yidhaahdo ismigay khaas ku tahay shantaa calaamuu sheegay biljari beydka icraabkiisa waxoogaa rakiik ah afar icraaboo u soo dhow toddobaatan icraabay maryaam buliha ku dari ilaa toddobaatana beydka icraabkii la gaarsiiya laakiin afar icraaboo u soo dhow oo sahlan yaan marinayna icraabka hore waxa weeyaan tamyiizun mubtada ka dhig xasala jumladeedana nacti ka dhig waa ficli iyo faacilkiisa oo damiir mustatir oo tamyiiska u noqonayo waayahay lilismi jaara majruurka xasala ku tacalluji biljari wtanwiini wnidaa wa al wa musnadina khabarka mubtadaha ka dhig wuxuuna noqonayaa tamyiizun kala soocid tamyiizka oo xasala xasilay lilismi ismiga u xasilay kaa'inun tamyiizgaa wuxuu ku sugnaaday biljari jar iyo watanwiin biljari bisababi iljari jar sababkii ayuu tamyiizga ku dhacay iyo watanwiini iyo wanidaa iyo waal iyo wamusnadi waayahay tamyiizu nakiro weeye mubtadanimo maxaa u cunansiiye xasaladaa laga nactiyey nactigaa u cunansiiye sax wey waxaa kaloo bannaan icraabkii haddeen aan marine laftii inaad marto oo tamyiizun mubtada xasalaa jumladeedana waa nacti laakiin labada jaara majruur aad kala bedesho lilismida aad khabar ka dhigto biljarrina xasalada aad ku tacallujiso wuxuu noqonayaa markaana tamyiizun kala soocid tamyiizka oo xasala xasilay biljari bisababilijarri jar sababkii ku xasilay iyo wa tamwiini wanidaa ku xasilay kaainun lilismi ismi ayuu u sugnaaday tamyiizkaasi labadaa icraab waa xoogaa yaray ku kala bedelan yihiin labada khabar unbaa kala bedelan oo labada jaaramajuur laga dhigayo labada jeerba tamyiizuna mubtada waxaa cunansiiya xasalada laga nactiyeeyey waxaa ku jira xasalada nactiga ah macmuul ay ku camalfali oo biljari mar ah marna lilismi aan ka dhignay ayaa mubtadaha ka hormaray macmuululkhabar mubtadahaba ka hormari karaya weliba macmuululkhabarka hadduu ficli noqdo mubtadahaba ka hormari karaya bacdi baa diidan lakiin raajixu waa bannaan yahay wax dhiba kuma jiro waa yahay waxaa kaloo ku jira taasaa ku jirta icraab kale tamyiizun mubtada lilismi jaara majruurkana tamyiiz ku tacalluji laa tamyiiz masder weeye xasala oo ficli maadi faacilkoo damiir mustatire jumladana khabar ka dhig biljarrina xasala ku tacalluji macnihiina wuxuu noqonayaa tamyiizun kala soocid lilismi ismi la kala sooco xasala tamyiizgaa wuu xasilay biljarri bisababi iljarri ayuu ku xasilay watamwiini wanidaa iyo labada jaar ama jururo isdaba mariso iyadoo craabka sidii hore uu yahay biljarida aad tamyiizun ku tacallujiso lilismidana xasala aad ku tacallujiso oo aad tiro tamyiizun kala soocid biljari jar wax lagu kala sooco iyo wanidaa wa alwa musnadin xasala tamyiizka wuu xasilay lilismi ismi buu u xasilay markaana waxaa ku sugan tamyiizoo masdar ah macmuulkiisoo laga hormariyo masdar macmuulkii masel marka uu camalfalayo sideed shari baan qadriga ku marnay sideed shari buu qadriga tiriyey sideeddaa waxaa ka mid ahaa masderka macmuulkii waa inaan la hormarin haddii la hormariyo ma camalfali karo arrin la isku khilaafsanaa ayuu ahaa laakiin qadriga waxyaabuhu shardiyay ka mid ahayd waxaa la dhihi karaa way bannaan tahay qur'aankaba way ku soo aroortay waxaa kaloo ku soo aroortay muxuu ahaa waxaa kaleo duruuftana waa la tawasucsadaa oo aayad quraanaya waxay tahay falamaa balaga macahu sacya assacya oo masdara macahu ay ku tacalluqa falamaa balaga markii uu gaaray assacya shaqayn macahu ibraahim miciisa uu la shaqeeyo oo assacya masdar weeyaan weliba masdaru masxuubu allah ayaa wuxuu ku camalfalay daraf laga hormariyey tanna waa daraf iyo jaar iyo majruur waa bannaan tahay sidaa in la yidhahdaa fiican duruuftana sidoodaa loo tawasucsadaa bitaa facalta wa atat wayafcalii wanuuni aqbilanna ficlun yanjali ficlun ficli yanjali wuu feedmi bitaa facalta tadeedu ku feedmi wa ata tadeedu ku feedmi wayafcali ifcaliyadeedu ku feedmi wa nuuni aqbilanna aqbilanna nuunteedu ku feedmi waxaan soo wadnay calaamaadka kelimooyinka lagu kala garanaya ismi iyo ficliga xaraf ismi ayuu ka soo baxay ismiga calaamooyinkii muusan wada sheegin shan ayuu ka sheegay shantaa kelimaha waa fara badan yihiin in la jamciyo ismigay khaas ku tahay tashiir ismiguu khaas ku yahay damiir in loo celiyo ismiguu khaas ku yahay in la idaafeeyo ismiguu khaas ku yahay ismiga calaamooyin kaleo fara badan buu leeyahay laakiin shantaasuu ku qaabsaday shantaa ayaa ugu muhiimsan ficliga afar calaamuu u sheegay ficliga calaamooyinkii marka uu ka hadlayo musanifka laba qaab ayuu uga hadlayaa qaabka hore ficlun min xayu huwa ayuu ka hadlay ficli dhan iga dulsaar marka dambena ficliguu qaybinayaayo maadi iyo mudaaric iyo amar mid walba calaamada lagu garanaya ayuu sheegi doonaa haddeer ficli min xayu huwa afar calaamo u sheegay afartaa calaama taau ficligay khaas ku tahay ta faacil noqoto ha fatxisnaato ha damisnaato ha kasrisnaato facalta facalti facaltu faacil haddii laga bedelee naa'ibulfaacil laga dhigana waa la waxay khaas ku tahay ficli waxaan ahayn magasho waa calaamada lagu yaqaano taau ta'niif saakina ana ficligaa lagu yaqaana taau ta'niif saakina oo asaala u reeban caarid ha u xarakowdo haddii ay doonto waxaa laga yaabaa taada inay xarakowdo oo sabab yimid uu xarakeeyo iltiqaau saakinayn iyo wax la mida sida qaalataa ataynaa aaaiciin qaalataa taadii waa fadxisan tahay aliftaa keentay fadxada wa qaala tikhruj calayhinna taadu waa kasrisan tahay iltiqaau saakinayn ayaa keenay ee taada asaala ayay u reebanee ta asaala u reeban waxay khaas ku tahay ficliga hadday xarakaysan tahay oo xarakatulicraab uu fuulo ismigay khaas ku tahay qaa'imatun daaxikatun iyo wixii lamida waxaa kale yaau lmu'anasati almukhaadabati ficligay khaas ku tahay meelaan ficli ahayn ma gasho idribii iyo tafcaliina iyo yaau lmu'anasati almukhaadabati ficligay khaas ku tahay waayahay calaamada afraadna nuunu tawkiid weeye khafiifo iyo haqiila midkay doontaaba ha noqotee ficligay khaas ku tahay weliba maadi iyo mudaarici amar waxaan ahayn ma gasho xataa maadi ma gasho afartaa calaamo u sheegay kadibna wuu kala sooci doonaa ficlun mubtada weeye waxaa u cunansiiye tanwiic noocyada kelimaduu rabaa inuu ka hadlo tanwiica uu noya nocyaynaya fa thawbun labistu wa thawbun ajuru oo kale weeyaano bedi mxua ah, ibnu caqiilka uu ku fasirayo ibnu maaligu marka uu ka hadlayo musawiqaadka nakirada kaasuu la mid yahay oo tanwiic ayaa u cunansiiyey sidaa in la yidhaahdaa fiican ficlun ficli yanjali wuu bitaa facalta tadeedu ku feedmi taaulfaacil buu u jeedaa wa ata tadeedu ku feedmi taau taanii saakinu ku wada wayafcalii yadeedu ku feedmi yaaulmu'anasati lmukhaada buu u jeedaa wa nuuni aqbilanna nuunteedu ku feedmayaayo nuuni towkiid khafiife iyo haqiila midkay doontaaba ha noqotee siwaahuma alxarfuka hal wafii walam ficlu mudaaricun yali lamka yasham wamaadiya alafcaali bitamiiz wasim binuuni ficla alamri in amrun fuhim walamru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa smu naxwi sahwa xayahal siwaahumaa alxarfu xarafka siwaahumaa siwaa qaabilay calaamatihima ismi iyo ficli calaamadooda labadii aqbalayay midaan ahayn wey ka hal iyo wafii iyo wallam weeye ficlun ficli ficliga oo mudaaricun mudaarica yelii ficliga wuxuu la xiriirsani lam ayuu la xiriirsani kayashammu weeye wamaadiya alafcaali wamiz soc maadiya alafcaali afcaasha maadigeedina bitaa i ku soc wa sim calaamee ficlu amar waxaad ku calaamaysaa binuuni nuun ku calaame in fuhima waa haddii la garto amrun alab waa haddii la garto fuhima waa haddii la garto walamru amr walamru wadaalu lamri amarka kii tusinayey in lam yaku hadduusan ahayn maxallun meel la degi karaa linuuna nuun miday u sugan tahay fiihi dhexdiisana ay ugu sugan tahay huwa kaa ismun weeye naxwu sahw xayahal weeye ficliga saddexdiisii maadi iyo mudaaric iyo amar ayaa mid walba calaamooyinkiisii ayuu gooni u sheegayaa wuxuuse ka hormariyey ismi iyo ficli calaamooyinkii haddii uu soo sheegay xaraf calaamadii xaraf calaamadii waa calaamad la'aan walxarfu maa laysat lahu calaama faqis calaa qawli takun callaama wey siwaahuma alxarfu calaamooyinka aan soo sheegay labadii kelime ee aqbalaya wixii aan ahayn xaraf wey oo kelimada calaamatulismi haddayan aqbalin calaamatulficlina iyan aqbalin khalaas kelimadaasi xaraf weeye war kale ma jiro saddex miiaallo wuu miaaliyey hal iyo fii iyo lam wuxuu kugu tusinayaa xarafka kelimatun dallat calaa macnan fii hayriha baa la yidhahdaa kelima heyrkeeda macno kaa tusi weeyo kelima goonideeda iyo istaaggeeda macno kugu tusin kartaa ma aha mar haddii ay heyrkeeda macno kaa tusin heyrka ay macnaha kaa tusi waa ismi ama waa ficli xaraf gelitaanka ficli uu gelaya ama ismi uu gelayu saddex ugu qaybsamaa mukhtasun bilasbaab mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma waa saddexdaa qayb hal mushtarak weeye ismiga iyo ficliga labadaba way wada gashay inkastoo afcaashu ay u badan tahay oo meel ay ficli ku arkay ismi ma gelayso waa yahay lamna afcaashay khaas ku tahay fiina ay khaas ku tahay dee waa xuruufulijar xarafka saddexdaa markuu dukhuulka ismi iyo ficli iyo xaraf uu gelay ugu qeybsamo camalfal iyo camalfalla'aan marka la eego sideed qeybu noqdaa waa sahlan tahay sideeddaa qayb waxa weeye xarafka marka uu mushtarak yahay inuu camalfalo iyo inuusan camalfalin marka uu mukhtas yahay inuu camalfalo iyo inuusan camalfalin mukhtasun bilasmaa'i haddii uu yahay inuusan camalfalin inuu camalfalo camalfal khaase camalfalo inuu camalfalo camalfal caame camalfalo saddexdaasa ka imaana eh, mukhtasun bilafcaalla saddexdaasa ka imaana mukhtasun bilasmaa'i waxaa ka imaana ku celcelin maayo si fiican u dhegayso mukhtasun bilasmaai waxaa ka imaanaya saddex qayb saddexdaas waxa weeye xarafka ismi haddii uu khaas ku yahay inuusan camalfalinba inuu camalfalo camalfal ismiga khaas ku ina camalfalo inuu camalfalo camalfal caam ina camalfalo mushtarakun bilafcaalina saddexdaasa ka imaanaya waa lix mushtaraga inuu camalfalo iyo inuu camalfal caalam ay camalfalo labadaa keli ayaa ka imaana sideed buu noqonaya mukhtasun bilasmaa marka uu yahay isla markaana usan camalfalin waa sida al oo kale al waa xaraf ay khaas ku tahay ismi meelaan ahayn ma gasho mana camalfasho mukhtasun bilasmaa marka uu yahay xarafka isla markaana camalfalo camalfal asmaada khaas ku ina u camalfalo waa xuruufuljar xuruufuljar asmaaday khaas ku yihiin wayna camalfalayaan camalka ay camalfalayaanna camal asmaada khaas ku eweeyaano ah waa jar laa ficli lama jire waa yahay xarafka inuu ismiga khaas ku yahay islamarkaana camal camalfal caam ina uu camalfalo inna iyo akhwaadkeeda wey inna iyo akhwaadkeeda asbaab waxay ahayd ma galaan oo mubtada iyo khabar bay nasakhaan wayna camalfalaan laakiin camalfal caam ayay camalfalaan oo rafca iyo nas bay camalfalaan rafca iyo nasbana waa de camal asbaad iyo afcaasha ka wada dhexeeyo ficil waa la rafciya waa la nasbiya ismiga waa la rafciya waa la nasbiya saddexdaa qayb asmaadii bay ka timi qaybtii asmaada khaas ku ahay saddexdaa saddex lamidana afcaashay ka imaanayo xarafka afcaashuu khaas ku yahay mana camalfalayo waa sida qad iyo sawfa iyo siin iyo afcaashuu khaas ku yahay mana camalfalayo afcaashuu khaas ku yahay wuu camalfalay camalfal khaas afcaasha ku ayuu camalfalay waa jawaasimta lam iyo lammaa iyo alam iyo in iyo qolyahani waa xuruuf afcaal khaas ku ah isla markaana way camalfalaan camalkay camalfalayaanna waa camal afcaasha khaas ku aho waa jasma ilaa afcaalun baa la jasmiyaaye qaybka saddexaadna waa xarafka afcaal ayuu khaas ku yahay wuu camalfalay camalfal caam ayuu camalfalay waa nawaasib almudaaric lan iyo an iyo qolyahani asmaaday khaas ku yihiin waxaan u afcaashay khaas ku yihiin wayna camalfalaan camalkay camalfalayaanna waa camal caama waa nasba dee nasbo ficlina waa la nasbiya ismina waa la nasbiya xarafka mushtarak haddii uu yahay oo ismi iyo ficli ay wada leeyihiin horta asal wuxuu leeyahy inuusan camalfalin inuu camalfalana waa dhici karto hadduu camalfalo camalfal caamun buu camalfali mushtarak weeye xarafku mana uusan camalfalin hal wey hal waa xarfu istifhaamin ismiguu galaa hal zaydun qaa'imun ficligan wuu galaa hal qaama zaydun mana camalfalayso mushtarak weeye xarafkii wuuna camalfalay camalfal caam waxaan ahayn ma camalfali karo waa sida xuruufta layse lagu shabahay maa iyo laa iyo in iyo xuruuftii layse lagu shabahaye sida layse u camalfalayay asbaaday khaas ku yihiin markay camalfalayaan isla markaana camalfalka ay camalfalayaan waa camalfal caama oo waxay camalfalayaan rafca iyo nasba ismigay rafcinayaan khabarkana waa nasbinayaan rafca nasbana waa camal caam sideeddaa qayb ayuu u qaybsamaa xarafka camalfal iyo camalfal la'aan marka la eego waxaan jirin xaraf mushtaraka camalfalay camalfal camal falay oo qeyb sagaalaad noqon lahayd taa wax jirta ma ahan xagga uga guda afcaasha qaybi ficliga maadi ficlu amar iyo ficli mudaaric mudaarica waxaa lagu yaqaanaa buu yidhi musanifka lam jaaziba waa inuu aqbalayo ficliga hadduu mudaaric yahay lam jaaziba waa inuu aqbalaa maadi haddii uu yahayna tadii faacilka ahayd iyo taau taniif saakina ah labadii maadigaay khaas ku yihiin amar haddii uu yahay laba arrimood ayaa lagu gartaa dalaalatu cala alab wa qabuluhu nuuna tawkiid ama yaaulmuanasati lmukhaadaba ficliga waa inuu yaaulmu'anasati lmukhaadabati aqbalaa isla markaana wax adiga lagaa doonayo alabe waa inuu tusiyaa labadaa arrimood ka laga helo ayaa wuxuu yahay ficlu amar labadaa mid un haddii la waayo ficlu amar maaha yaaulmu'anasati lmukhaaabati buu aqbalayaa maama nuunu tawkiid buuba aqbalaya alabna ma tusinayo waa mudaaric kaas alab buu tusinayaa nuunu tawkiidna ma aqbalay ama yaa lmuanasati mukhaadabati ma aqbalayo ismu ficlu amar weeye iyo masdar ficlu amar naa'ibka ah warka siwaahuma waa khabar muqadama alxarfu mudaaf loo qadarayana waa mubtada muahara siwaahuma adaa loo qadaraya mudaaf alxarfu xarafka siwaahumaa siwaa qaabilay calaamatihima ismi iyo ficli calaamadooda labadii aqbalaya heyrkooda weeye yani bilaa calaamad weeyuu u jeedaa ka hal wa fii wa ficlun ficli ficliga oo mudaaricun mudaarica ah. yelii ficliga waxaa la xiriirsani lam lafdiga lam oo yelii faacilkeeda lamta ka dhig ficligiioo mafcuul noqon lahaana xadaf ama yelii mafcuulkeeda lam ka dhig faacilkana damiir mustatir oo ficliga labada waa bannaan tahay ilaa iilahalabada dhan bau ka yimaadaa ficlun ficli ficliga oo mudaaricun mudaarica ah, yelii wuxuu la xiriirsani lam kayashamu shamiima buu ahaa asalka ficliga oo ficiiluu ahaa mudaariciisana yashamu ayuu ku imaanaya lam geliha lam yashamma lam yashami labada waa bannaan iltaqaw saakineen u kasri ama shiinka fadxihiisa itbaaci lam yasham wamaadiyan afcaali wamiz sooc maaza yamiizu miz sida baaca yabiicu bic oo kale weeyaanoo mayaza yuu la macno yahay wamiz soocnii howni maadiya alafcaali afcaashii maadiga ahayd bitaai ta ku soc bitaai asha ku jirtaa waa cahdi dikri ah labadii ta aan soo sheegnay wey bitaa facalta wa atat labadaas u jeeda labadaa ta maadiga ay khaas ku tahay mis maadiya alafcaali waxaad ku socdaa bitaai labadii ta wasim calaame ficlalamri ficluamr waxaad ku calaamaysaa binuuni nuunu tawkiid ku calaame oo nuunu tawkiid waa inuu aqbalayo in amrun fuhima in fuhima waa haddii la garto amrun alab waa haddii laga garto fuhima waa haddii laga garto yacnii in amrun amruntaasi bimacnaa alab amar oo luqawigu u jeedaayo alab ah ee ficlu amar uma jeedo waayo waxa uu tacriifinayaa ficlu amara ficlu amarka ficlu amar waa inuu aqbalayo door iyo tasalsula dhacaya wax siroobaya maaha ee amartan dambe wuxuu u jeedaa bimacnaa alab ficliga waa inuu alab tusiyaa nuunu tawkiidla aqbalaa labada arrimood oo isu yimid ayaa lagu gartaa ficlama sidaa ayuu u wadaa wasim in fuhima waa haddii la garto amrun amar alab waa haddii laga garto fuhima waa haddii laga garto in oo shartiya amrunoo mubtadaa in lagu xijiyaa laa yajuusu wax bannaan ma aha amrun naaibulfaacil ficli maxduufo fuhimada ee fasiri ayuu naaibulfaacil u yahay inta shardiyada ah jawaabkeediina wuu xadfan yahay saddex shardi haddii la helana jawaabka in la xadfaa waa waajib jawaabka xadfan daalli ku tusiyaa waa in la hayaa shardi weeye shardi labaad ficlu shardiga waa inuu maadi yahay shardi saddexaad xarafka xarfu shardiga waa inuu in noqdaa saddexdaa shardi haddii la helo jawaabu shardiga in la xadfa waajib weeye insha allahu tacala jawaasimtaan ugu tegi doona wlmru wadaalulamri alabka ficligii dalabka kelimadii tusinaysay in lam yaku hadduusan ahayn maxallun meel la degi karo linuuni nuun mid uu sugan yahay dalab buu tusinayaa laakiin nuun ma geli karto waalmru wadaalulamri amarka kii tusinayey in lam yakun hadduusan ahayn maxallun meel la degi karaa linuuni nun mid uu sugan yahay fiihi daalulamarkana ugu sugan yahay huwa kaa ismun ismi weeye naxwu sah ismu ficlu amar weeye waxaya hal ismu ficlu amar weeye labadaba alab bay tusinayaanoo sahna bimacnaa uskut weeye xaya halna bimacnaa aqbil weeye isoo qaabil maca daalika nunu tawkiid ma aqbalayaan mar haddayaan aqbalaynin ficlu amar maahe ismu ficlu amar weeye waxaa lamid ah fa darba ariqaabi darbadaasi alab buu tusinayaa nuunna ma aqbalayo waa masdar ficlu amar naaibka ah wlmru mubtada weeye huwa smun jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaran ayaana khabarkiisii ah in lam yaku intoo shardiye ah ficlu shardigeediioo lam yakuda ah jawaabu shardigii wuu xadfan yahay waayo waa shuruudii waa laga hayaa mawaadicdii la xadfi laha wallah aclam sal allah wslam Thank you.